bismillaahi raxmaani raxiim eh, waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar cudurkan coronavirus la dhahay coronaviruska wuxuu noqday cudurkii ugu dhimashada yaraa uguna looga cabsi badan yahay marka waa wax ilaahay wata cadaab ilaahay keeni waaye ilaahay subxaana watacaala baa haddana qaadi kara marka annaga oo muslimiinta waxaana looga baahan yahay inaan ka diyaargarowno ka fogaano waxyaabaha keenahay iyo dhibaatooyinka uu leeyahay coronaviruskan eh, sida ay walaalaheena wadankan joogan muslimiinta iyo iyo gaaladaba ay ugu diyaar garoobeen dhakhaatiirta nambaro emergency bay soo saareen oo hotline ah oo lacala haddaa isku aragtid ama aad qof qof reerka kamid a ah ku aragtid si aad u gudbisid nambarkaas waxaa weeye zero eight double zero zero two nine triple nine waa zero eight double zero zero two nine triple nine whatsapp namberaa jira oo kala xiriiri kartid zero zero six one two three four five six waa zero zero six one two three five six marka lacala haddii a qofku aragti ama adayaa iska shakisid numbaradan kala xiriir <clears throat> okay maxaa aadin oo aan ka taxtiri karnaa dadka oo xanuunsan iyo masaajidka imaanin gurigooda ha ku tukadaan culimadaa u fadwooti waa lagu ogolyahay meelaha moolalka iyo dadka iskugu imaadaan ka fogow waxaa kaloo iska ilaalisaa in aad dalka dibadiisa iyo iyo localkaba aad aada ku safartid sida diyaarada ama gaariga oo kale eh, haddii lacalaa dibadda kasoo noqotid waxaa lagaa rabaa afar iyo toban beri in aad meel isku xareysid oo meel aad isku xareysid aadan kasoo bixin oo reerkaaga ama faamilkaagana aad ka fogaatid because dad kuusoo dhawaanaya ama maxaa ladahay ku imaanaya laga yaaba inaad bahalkii a ku daaratid marka waa sidaa ogaaw self isolation eh, waxaa loo baahan yahay adi naftirkaaga in ma aha keliya in dhakhtar meel kugu xareeyo oo meel dowlad ay ugu talagashay lagu xaray keliya xataa gurigaaga haddii aad isku xareysay ilaa dhow afar iyo toban beri aad dhakhtarkaagana la xiriirtid oo aadan dadna u dhawaanin taa naftirkeeda waa badbaado adigana waa isbadbaadinaysaa ummada kalena way badbaadaan waxaa muhiima ah marka sensitizer bahalka ay dhahaan gacmaha in lagu dhaqo mar walba ilaa labaatan jeer maalintii inaa gacmaha ku dhaqday dadka da-da ah oo coronic diseaska sida jirada maxaa ladhahay sokorta iyo iyo dhiikarka iyo t b da iyo jirooyin noocaas ay qabaan guryaha joogaan iyayna imaanin masaajidada iyo meelaha dadka ku kulmaansada moolalka oo kale qofkii raba inuu masaajidka imaadana guriga ha ku weys qaato shukumaanka masaajidka iyo musqulahan ha iska ilaaliyo antaa waa meesha ugu muhiim oo meesha ugu daran oo bahalkan coronaviruska laga helo gacmahana mar walba dhaq lacala hadday dhacdana haddaad hindhisootid ama maxaa lalahayaa aada qunfacdeedna tawal iyo shukumaan ha isticmaalin waxaad isticmaashaa tiishki tiishkan oo caadiga oo la tuuro isticmaal waxaad kaloo sameysaa maxaa la waxaad kaloo sameysaa salli hore usoo qaada masaajidka hadaad ku tukanaysid si adigana aa u badbaadi dadkana aa u badbaadaysid wixii sunno ah iyo wixii cibaado kalena gurigaaga ku cibaadayso masaajidka waxaa loo furi keliya salaadaha faradka ah iyo maalinta jimcaha marka laga yaabaa taa xataa inay wax iska bedelaan mar walba masaajidka ka warqab haddii wax isbedelaan si aad u ogaatid si aadan usoo lago-in eh, haddii ay ah, haddaad aadid meel oo high risk ah oo looga shakiyo bahalkan sida moolalka oo kale ama badda oo kale dadka badan iskugu imaadaan oo aad iska shakisid wax hergab ama maxaa madax xanuun ama wax aad dareentid isla gurigaa kusoo noqo meelna haw aadin dadna ayna kuusoo dhawaanin dhakhtarna la xiriir nambarkii hadda aan sheegayo oo eight double zero ahaa wac iyo whatsapp wac waxaa dhahdaa meeshaasaan jooga adresska si isla markii ayagaa kuu imaanaya dhakhaatiir iyo dad looga talagalaya joogaan ayagaa kuu imaanaya ayagaana maxaa la dhahay way ku baaraan haddii lagugu helana meeshii loogu talagalay bay ku geynayaan iyo daawo haddii aad caadi tahayna dee waad badbaadaysaa marka mar walbana dhakhtarkaaga la xireen meel ay dadka ay ku badan yihiin iskaga fogow adoo xanuunsanna dadka ha booqanin adigana ayaa lagu soo booqan haddaad xanuunsan tahay cabsida badan iska daa ilaahay tala saara gacmahaagana dhaqo mar walba insha allahu si aad u badbaadid ummaddana aa u badbaadisid antaa weya jasaakum allah